bismillahi raxmaan raxiim casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol sagaashan iyo koowaad oo suurat alacraaf ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeena ayuu igu dambeeyey dhowr aayadood oo ilaahay qudradiisa waxdaaniinta tusaalaynaayo ayaa ilaahay noogaga soo waramay marka aayaddaasi waxay eeday abuurka ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuna aadam uu abuuray oo naf waaxida ah haddana waxa weeye zawjadiisi isaga uu ka abuurayo xawo ah arrintaas sida ay u dhacday baa ilaahay nooguga soo warreemay sidii waxaa weeye isu wehaysadeen oo waxa weeye markaasi mucaamala ay dhex martay markii waxa weeye ay isu tageen buu dha ilaahay xaawo xamli oo khafiifa ayay urawdowdha ilaahay kolkaasi waxa weeye ku socsocotay socotay markay cuslaatowdha ilaahay rabbigooda ayay baryeen ayagoo dhahaya allow haddaadna siisid welad oo keliya haddaadna siiso waannu kugu sufrinaynaa alla wuxuu yidhi markii alla wuu siiyey welad saalixa waxay u yeedheen shariig bay u yeedheen oo alibiyaa waxaa lagu magacaabay saaxiruu soo marnay cabdulxarasaa lagu magacaabay marka ilaahay subxaanau watacaala markuu arrintaas ka soo warramay arrintaasi shariiggaasi inuusan xagga ruubyada uusan ahayn horaa soo marnay amase xagga cubuudiyada uusan haynin ee aadam iyo oo macsuum ahay wey marka waxaa la weriyey xadiidka mura ibnu jundub laga weriyaa jiro nabigu ka wariyey oo uu dhahay rasuulka calayhi salaatsalaam xaawa markii haweye ay dhashay ayaa waxaa dawaatay ibliis waxaa la yidhi cunug uma noolaan jirin baa yidhi markaasuu wuxuu dhahay anuga ku magacaawo cabdilxaras ku magacaaw waa noolaanayaa markaasay ku magacaawday markaasuu noolaaday arrintaasaa marka waxay ahayd baa layidhi waxyi shaydaan weeye iyo amarkiisa yahay sida xadiiskaas xaakim uu weriyey isla markaasna waa saxiixa u dhahay tirmidina waa weriyey oo sanadkiisa qariiboo ku sheegay arrintaas markii laga warramay ilaahay wuxuu yidhi alla wuu ka kor ahaaday nimanka mushrikiinta ah waxay igu soo jeelaayeen meesha hadda looma wado xaaweye aadan looma wado oo waa ku asnaamta caabudaaya oo ilaahay keyrkiisa caabudaaya ayaa ilaahay saas ii leeyahay ayushrikuuna miyay igu sari yeelaayaan buu dhahay alle maa shay laa yakhluqu aanan abuuraynin shayan shay aan abuuraynin oo wahum ayaga yukhluquuna la abuuraayo walaa yastabiicuuna aanan karayn haddane lahum licaabidiin kuwa caabudaaya nasran gargaar aanu karaynin walaa anfusahum naftoodana yansuruuna kuwa u gargaaraya aanan ahayn ma kuwaasay ilaahay subxaana wa ay garab dhigaayaan istifhaamu linkaari watawbiix weeye alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ayushrikuuna waxaa la ujeedaa tawbiikh ahlimaka la tawbiikhiyo ishraaga lagu tawbiikhiyo wixii qayrkooda ahaa mushrikiina weeye ayushrikuuna miyay uu sariig yeelaayeen oy garab dhigaayeen weeye ayushrikuuna bihi shircigaaya maa shay laa yakhluqu aanan abuuraynin shay shay aan abuurayn wax waxaa weeye waxba aan abuuri karin shaygan waxaa weeye wa in qalla wey haba yaraado walahum ayagana yuhlaquuna la abuuraayo ayagaba la abuuraayo ah, ama meesha iska haadayso walxaal hum ayaga yuhlaquuna la abuuraayo walaa yastadiicuuna haddana aanan karaynin lahum eyli caabidiin kuwa caabudaaya nasran gargaar aanu karaynin oo kuwa caabudaaya oo mushrikiinta aan u gargaari karin walaa anfusahum naftoodana yansuruuna kuwo gargaarsanayaan ahayn oo qofka ayaga dhibaato la doonana iska daafici karinoo sanamka dhifkii dambaa inuu jebiyo ama wax uu ku sameeyona aan iska eli karin ba kuwaasoo ilaahay subxaana watacaala ay garab dhigayaan wain tadcuuhum ayuudha ilaahay wain tadcuu haddaad u yeertiyowdha ilaahay hum ayuudha ilaahay asnaamta ilal hudaa hanuunka haddaad u yeertiyowdha ilaahay laa yatabicuukum laakiin jamac weyo wain tadcuuhum owdha ilaahay haddaad u yeertaan asnaamta haddaad u yeertaan owdha ilaahay ilal mujaahariin aadigu yeertaan laa yatabicuukum idin raaci maayaan wain tadcuu haddaad u yeertaan odh ilaahay hum asnaamtoodh ilaahay ilal mujaahariin adigu yeertaan laa yatabicuukum idin raaci maayaan takfiifna waa la akriyaa laa yatbacuukum wey la yidhaahdo sawaaun waxaa jin ahodh ilaahay calayhim korkoodowdha ilaahay adacowtumuuhum u yeerteena am amase antum idinku saamituuna ka aamusteena sawaa'a waxaa zinawdha ilaahay alayhi sina isiin kulmida adacowtumuuhu u yeeshaya am amase antum idinku taamiseena ka aamuseena ducadooda waa ismid weeye ah, walaa yatabicuun weeye markaas licadami simaacihim weeye alla inu yidhi subxaana wa tacaala sawaaun waxaa zina calaykum korkiina sawaa'untaana waa isti'naaf weeye oo markaasi waxaa la sugayaa limadmuuni maa qad lahu weeye sawaaun calaykum fii cadamil ifaadati weeye waxaa isku mid ah leeyahay faa'iida la'aanta inaad u yeertaan iyo inaad ka aamusaan weeye asnaamtaas weeye maxaa yeela waxaa weeye markaasi xaalkiinni waxba bedeli maayo weye haddaad u yeertaan baa iska dhaaftaan weye sida hadda masalanba waxaa weeye jamaadnimadaas aadan uga bedelayna alla wuxuu dhahay subxaana wa tacaala sawaaun waxaajina calaykum yerkiina adcaytumuuh u yeertaya asnaamtaas oo haruunka u yeertaya am amase antum idinku saamisuuna ka aamuseena inaladiina kuwa ayuudha ilaahay tadcuuna aad caabudaysaan mushrikiinow oo min duunillaahi ilaahay sokadiisa ahy cibaadun addoommo weeye haddana ilaahay wuxuu ka warramaya subxaana watacaala waxa la caabudaayo waxa ay yihiin ina aladiina kuwa ayuudha ilaahay tadcuuna aad caabudaysaan oo min duunillaahi ilaahay qayrkiisa cibaadun addoommo weeye cibaadu mamluukatu weye addoommo layska iska leeyaa weeye cibaadun addoommo weeye wuxuu ilaahay amsaalukum waa idinka masalkiina addoommo la milkiyo oo sidiinoo kale laysaga isaga leeyahay weeye fadcuuhum u yeeraydhah ilaahi subxaanau watacaala fal yastajiibuu lakum waydin ajiibaani in kuntum haddaad ahaateen saabiqiina kuwa furin sheegaayo oo waxa weeye aad furin sheegaysaa inay aaliya marka hadda amarkan waxa weeye waa amru tacjiifiya iyo fadcuuhu gu yeerowdha ilaahay falyastajiibuu waa kumaydan ajiibaani in kuntum haddaad ahaateen saa dogeena kuwaku sheegaayo fi annahaa aaliya wey inuu ilaahay yaa aysa marka alla wuxuu caddaynayaa ajigooda qaadadiisa meesha ugu dambaysa iyo kuwa caabudaaya laftirkooda inay ka fadli badan yihiin ayuga ka royihiin wala hayaayuu ka royihiin caabudaayaan markaasuu dha ilaahay alahu waxaa u sugnaadayha ilaahay asnaamta arjulan wadan yaa u sugnaaday arjulkaasuwa yamshuuna bihaa ay ku soconaayaan allahuma waxaa u sugnaaday ilaahay arjulan luga oo yamshuuna bihaa ay ku soconaayaan ama mase allahuma waxaa u sugnaaday eydin ayuu ayuudha ilaahay yabdishuuna bihaa ay wax ku qabanayaan ama mase allahuma waxaa u sugnaaday acyunan indho indhahaasoo yubsiruuna bihaa ay wax ku arkaayaan ama mase allahuma waxaa u sugnaaday aadaani dhego aadaantaas yasmacuuna biha ay wax ku maqlaayaan istifaamka istifaam inkaari macna ma fiyeeyi id waxaa u jira hawda ilaahay idcuu yeera shurakaakum shurasadiina asnaamta aad caabudayseen halaa geyga i yeera suma ba'yeeda diina xiiraysta falaa tundiruunaha ii korana waxaa ilaahay tusaaya subxaana wa tacaala waxa ay caabudaayaan wax caajisa oo waxba aan taraymayhiin oy ayaguna markaasi xaaladooda ay ka faamahaansho badanta uu furan yihiin markaasuu dhahay alla subxaanau watacaala alahuma waxaa u sugnaaday kuwaasow dha ilaahay arjulan luga miyaa u sugnaaday arjintaasoo yamshuuna biha ay ku soconaayaan idinku caadad qabtiin luga aad ku socotiin sanab meel iska surane luga ay ku socda xataa ma qabo marka adinkaas karoon walahaas karoontiiniyaad caabudaysi marka ama mase lahuma waxaa u sugnaado ceydin jamco jamcahaasoo yabdishuuna baa ay wax ku qabanayaan gama ay wax ku qabtaan yuu leeyihi ma ay wax ku qabtaan ay leeyihin adinku jamcaad wax ku qabatina leeyihin saas roon ama mase lahuma waxaa u sugnaaday aayuno indho indhahaasoo yubsiruuna biha ay wax ku arkaayaan maya weye adinku indhaad wax ku aragtina leeyihiin indho been beenahoo saam hadda waxaweeye masawire waa leeyaha laakiin waxweyn ma jeedo ilaan jamaad weeye ama mase low ma waxaa u sugnaadayba ilaahay aadaanun dhigo aadaantaasoo yasmacuuna biha ay wax ku maqlaayaan waxaa laga wadaa istifhaamu linkaari bimacna nafyi laysa lahum shayun min daalika wey waxaa la soo sheega walax ay leeyihiin lama arko ee mimaa huwa lakum waxa idinku leeyihiin ah fakayfa tacbuduuna marka seedu caabudaysaan wa antum atamu xaala minu idinkaaba ka xaal taamsane adinkaa kareen riga waa qabtiin gamca waa qabtiin dhigo waa qabtiin ayagu intaas ma laha beri aamiyeysaan marka halku marka waxa weeye caqli kuma dhisna waxooda dad waxay u tiraahdaa been ilaahi subxana watacala si maxamed kaahu waxay u tiraahdaa mushrikiinta id eegu yeera surataanakum suuratabiin asnaamta aad caabudaysaan u yeero halaagayga u yeera ilan asnaamtooda waxay ka dhigaayaan ooy caabudaayeen walax markaasi waxa weeye karaamo iyo markaasi wax leh oo wax waxyeelaya qofkii wax ka seego dhib geysan kara markaasuu ilaahay uu rasuulkiisa imaayey waxay u tidhahdaa in yeyra shurakadiina inay ihalaagaan aniga tuma fii diini uxiilaysow dhahay falaa tunziruu hana ii koran waxba ii aadayin fa laa ubaali bikum ani waxba idin aadayeeri maayo idinkuna waxaweeye waxba ha ii samayna haddaa wax taraysaan marka meesha su-aal waxaa ku jiri karta ah yaad isku hallaynaysaa iyadoo nabiga la dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam markaa sidaan uu leeyahay ina weliyii aniga weligeygu allaahu alla weeye ina weliyii aniga weligeygu mutawalii umuuri weeye umuurtayda midka maamulaayo allaahu alla weeye alladii allahaasoo nasala alkitaaba kitaabka qur-aanka a dejiyey allahaas ayaa aniga weligii ah ina weliyii aniga weligeygu allaahu alla weeye alladii allahaasoo nasala alkitaaba kitaabka qur-aanka a dejiyey wahuwa huwa allana yatawalla saalixiina kuwa suusuuban kan tawalliye weeye oo saalixiintoo dhanbe ilaahay subxaana wa tacaala ayaa tawalinaayo maamulaayo ilaahay baa xusbinaayo anigu marka allahaas ayaa isku hadlaynayaa maamulkaygana isaga ayaa haaya marka sanam waxba iga qaadi maayo waladiina kuwa tadcuuna aada caabudaysaan oo min diinihi ilaahi shukadiisa laa yashtabiicuuna qari maayaan nasra anfusihim naftooda gargaarkeeda qari maayaan maya ilaahay wuxu yidhi subxaana watacaala waladiina kuwa tadcuuna aad caabudaysaan ee min duuni ilaahi kayrkiisa laa yastadiicuuna kari maayaan nasrakum gargaarkiinansu ah, laa yastadiicuuna kari maayaan nasrakum gargaarkiina walaa anfusahum naftoodana maha yansuruuna kuugu gargaaraayo waaweeye adinka idin gargaari maayaan ayaguna naftooda waxu tari maayaan fakayfa idaa ridiin seen igu idinkana wax idin karaynin ayaguna waxay ku tari karin sheegidii aadan yeelaayaa wax lagaga dhigaya inay waxyihiis dhigayaa weye wain tadcuu madaadi yeertaanayda ilaahay ayuha almushrikuun weeye haddaad asnaamta u yeertaan weeye inay markaasi waxaweeye idin hanuuniyaan wain tadcuu madaad u yeertaanayda ilaahay ilalhudaa hanuunka adigu yeertaan oo waxaweeye haddaad igu yeertaan weye inay idinku idin hanuuniyaan horta wax maqli maayaan weye fadlan can ilmusaacadati weye walinjaari weye aayaddan si horay fasiixa leh wain tadcuu madaadigigu yeestaan ilaahay ila alhudaa hanuunka adigu yeestaan oo waxa weeye haddaad adinku nahanuuniye aad tiraayay u yeestaan ma ayay u yeestaa tira annaga nahanuunsha asnaamtaad aad u yeestaan oo tiraadaan nahanuuniya ood yeestaan laa yasmacuu maqli maayaan o ilaahay laa yadicadiina maqli maayaan oo haddaad tidhaahdaanba hanuusha eed u yeeshaan idin maqli maayaan weye wa taraa waad arkaysaa ow dhayaahi hum asnaamta yanduruuna ilayka inaysa soo fiirinaayaan ilaahi rasuulkiisu wuxuu leeyahay wa taraahum waad arkaysaa ow asnaamta yanduruuna ilayka inaysa soo fiirinaayaan yuqaabiluunaka weeye inay ku soo qaadirayaan ka naadiri mid wax fiirinaayoo kale maxaa yeele sanab meel ka taagan wax ku fiiraayoo kale weeye walxaal hum ayaguna laa yuusiruuna waxba aysan arkaynin ilaah wuxuu yidhi subxaana watacaala wa taraahum waad arkaysaa khadaabku waa nabiga calayhi salaatusalaam iyo qof kastoo mu'min uu khadaabka suurtoobo yanduruuna ilayka ilaahay soo fiirinayaan walxaal hum ayaguna laa yubsiruuna waxba aysan arkaynin ilah wabama jeede qud ilcafwa wa'mur bilcurfi wa acrid cani iljaahiliin وإما ينزغنك من الشيطان نفو فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم ضائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو اتبعتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala hudil cafwa dhaafidda qaado saydka maxamed saahow hudil cafwa dhaafidda qaado ayuu dhah ilaahay ay min akhlaaqi naas weeye dadka akhlaaqdooda meeshay ka sahlantahay ka qabso hana baxsin weeye wa'mur far ayuu dhah ilaahay bilcurfi macruufka far waaxil kana jeeso aniljaahiliina jaahiliinta ka jeeso ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala hud dhaafida qaada ayuudha ilaahay wamur far ayuudha ilaahay bilcurfi macruufka far waa arin ka jeeso arin jaahiliina jaahiliintana ka jeeso falaa tuqaabilu mooye markaas bisafahrin safiihnimadooda ha qaabishiini weeye aayaddan ilaahay subxaana watacaala safiihkiisa wuxuu ku amrayaa makaarim alakhlaaq weye akhlaaqda teeda wanaagsan iyo maaragtay waxusna mucaamalati kufaar weye mucaamalada markaasi kufaarta in la wanaajiyo isra bayaani zajrin weye markii zajrigooda ilaahay uu soo cadeeyey iyo in markaasi waxa weeye la isxaamiyoo la afgeeyey khidaab lagu afgeeyey waxaa la weriyey aayaddaa markay soo degtaa la yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam macnahooda wuxuu ka su-aalaa layidhi saydikiinuu ka su-aalay maxaa yeele macnuhu waxay ka yihiin lafdiga oo markaasi la luqa dhabo markaas ayuu soo dhaafay jibriil xataa asala rabbigow dhahay wii dhahay rabbigow intaan kasoo su-aalay aniga laftirkeygu macnaheeda oo dhaba ma kasaayo say jibriil waa baxay baa lehi markaasuu soo laabtay markaasuu wuxuu dhahay asagoo aayadda tafsiirkeedu ilaahay xaggiisa ka wuxuu dhahay yaa muxamed rabbuka ya'muruka rabbigaa wuxuu ku amrayaa nebi maxamedow an tasila man qadacaka inaad xayiirisaa qofki ku geeyo watucdii aad siisaa man xaramaka qofku ku hoojiye oo xoolihiisa kaa hoojiye inaad iska siisaa watacfu can man dalamaka qofka ku dulmina aad iska cafisaa aayadda marka macnaheedu saas weeye inaad xariirisaa qofka ku gooye inaad marka afi siisaa qofka kaa mancya inaad cafisaa qofka ku dulmiya caarifka la yidhaha jacfaru saadiq waxau dhahay aayad qur-aanka kuma jirto oo ka kulmin badan aayadatan makaarim alahlaaq u dhahay maxaa yeele intaas qofku hadduu sameeyo waxa weeye wuxuu noqonayaa qof akhlaaqdiisi aad iyo aad maaragtay u saxayso ilaahay markaa rasuulkiisa waxuu ku dhahay khud ilcafwa dhaafidda qaado ayuu dhahay dadka akhlaaqdiisa meeshay ka sahlantahay ka qabto hana baxsini weeye maxaaya dadka haddeed akhlaaqdiisa meel walba adu gagasho xumaan baad ka daba tegaysaa wa'mur far ayuu dhahay hadduu ilaahay bilcurfi macruufka far in markaasi jinsi diiska curfiga lagu yaqaano sharciga maacuufa jinsi weye jinsigiisa la garanayo sharciga lagu garanayo inuu macruuf leeyahay macruufkiisa waxaa la yidhaha caqliga saliimka iyo sharciga inuu wanaaggooda lagu kasa ayaa la yidhaha saas ayaa lagula jeedaa akhlaaqda marka waxa weye dadkaa fasas weeye iska qaadil wey wixii kaaga daahiro weeye wixii markaasi qabtuubu ilaahay idaa macruufkana dadka far weye wamur bilcurfi macruufka far raaxil ka jeeso can iljaahiliina jaahiliinta ka jeeso haddii hadda masalan ba jaahiliinta kufaartaa loola jeedaa la yidhaahdo icraalkan wuxuu noqonayaa inaan lala dagaalamin aayaddu marka waxay noqonaysaa aayad lagu nasakhay aayatulqitaal weeye haddii muraadka jaahiliintan looga jeedo wacataahu lislaam liyiin muslimiinta kuwada laciifkaa iyo reer baadiyaha carabta kuwooda qallafsan ay tahane waxaa laga wadaa waxaweye ha ku adkayna arrinta aayaddu markaas muxkamay noqonaysaa weye waxaana markaasi loo badan yahay aayaddu inay muxkamo tahayo sidaas dambe arrinta ay tahay weye maxaa yeele ilaahay qowlkiisa u daliila fasfax isafxa ilaahay safxiga jamiilkaasina waxaa weeyaa layidhi alladii laa cataada bacdo waa midkaan dagaal ka dambaynin aayaddan marka waxaa ku sugan baa layidhi in laysku tacliimiyo makaarim alakhlaaq weeye dabeecada mideeda wanaagsan ilaahay addoominkiisana lagu tacliimin laguna dhaqmaa layidhi marka hadda amarkaanu nabiga khusuusiyaadkiisa keliya ma ahan baa qof kasta oo mu'mina waxaa laga doonayaa inuu makaarimul akhlaaq la yimaado oo dabeecadiisa uu wanaajiyo waa arrin ka jeestay layidhaahay caniiljaahiliina kuwa jaahiliintaana ka jeeste oo safahooda waxaa weeye waxyaha qaadinio jaahil waa layska dhaafaa weye yowma yanzaganna kowdha ilaahay hadduu kuwa siyaasiyo kuwa siyaasiyo min ashaydaani shaydaanka xaggiisa nafqun mid waxwaasiya fasta idbillaahi ilaahay ka miidgal inahu alla samiicun allow maqlaayo wey qowlka caliimun allow facilmule wey ficilka ilaahay subxaanau wa wuxuu yidhi wa imaa ayuu dha ilaahay hadduu kuwaswaasiyo uu kuwaswaasiyo min ashaydaani shaydaanka xaggiisa nafqun mid mid oo waxwaasiya nasqun mid oo wax yeeshootiya waxaa laga wadaa in yasrifaka hadduu kaa iilo amaa umurta bihi wixii lagu amray shaa'ifun mid wax sarfiya wax iila wa imaa yanzaqannaka hadduu ku iilana waa la dhihi karaa min ashaydaani shaydaanka xajiidka nasqun mid wax iila oo wixii wanaagsanay uu kaa iilo fastacid billaahi ilaahay ka muyin galadha ilaahay fastacid billahi baan jawaabtadi jawaabul amarkiina maxduuf waayo yastawi canka ilaah waa kaa daafacaya shaydaan markii ilaahay lagu nagu galo ilaahay waa kaa daafacaya saasuu alla ballan qaaday aayaddan markaa ba ka soo baxna ayay munaasab u tahay maxaa yeele markii la yidhi cafiga qaado macruufkana far jaahiliintana ka jeeso waxa weeye cafiga oo waxa weeye la qaato macruufka oo la faro jaahiliinta oo laga jeesto waxay u baahan tahay sabir ayay u baahan tahay iyo markaasi dulqaad bay u baahan tahay arrintaas marka waxaa dhici karaysa in shaydaanku waxa weeye uu arrintaas kaala tago oo waxa weeye inaadan cafiyo qaadanaysiyo siyaasiyo ood wax aad samayso waxdishaa amase waxaa weeye macruuf aadan farin amaase dadka juhaaladaasa dul qaadanin marka haddii waswaas noocaasa uu yimaadowna ilaahi oo shaydaanka xaggiisa uu siyo siyaasiyo mid oo wax waswaasiya fastacid bilaahi ow ilahay kamiinka ilahay markaa waa kaa daafacaya inahu allana samiicun alluu maqlaayo weeye qowlka caliimun alluu cilmila weye ficilka ina aladiina kuwa ittaqow cabsadowdha ilaahay idaa waktigii masahum ou taabto mid dhawaafaayo oo mina shaydaani shaydaanka xaggiisa ahaaday tadakaruu way xasuusanayaan fa idaa waktiga sumayow mubsiru waa kuwa arfaayo weeye xaqay arfaayaan kolkaasuu hayeeye xaqa u laabanayaa marka ilaahi wuxuu nooga waramayaa dadka wanaagsan oo mutaqiinta ahu haddii waxaa weeye shaydaan mastu shaydaan ama lamsatu shaydaan ama isaabatu shaydaan markay soo gaarto inay waxaa weeye isla markaasba ciqaab ilaahay xasuusanayaan sawow alle ay xasuusanayaan shaydaanka waxaa weeyena ay ka laabanayaan waswaasiiso xumaanta markaas ay ka laabanayaan alla uu yihi subxaanau wa tacaala ina aladiina kuwa ittaqow cabsanaayo oo ilaahay ka baqaayo subxaana wa tacaala idaa waktigii markan uu taabto macnaa asaabc mooye daaifun dayfuna waa markaasi qarayo camal dayfun weye markaas shayun alama bihi weye shay xaniijiyey haddii waxaweye uu taabto mina shaydaani shaydaanka xaggiisana uu ka taabto tadakaruu way xasuusanayaan way xasuusanayaan ciqaabka allay xasuusanayaan tawowga ilaahay way xasuusanayaan saydaa watigaas markay xasuusaan hum ayagu ayuu dhahay alle mubsiruuna kuwa arkaaya wey waxay arkaayaan xaqay arkaayaan markaasay u laabanayaan wa ikhwaanuhum owdha ilaahay shayaadiinta dha ilaahay yamuduuna way u jiyaadinayaan hum ayaga fi filqayi baadida ayay u jiyaadinayaan ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wa ikhwaanuhum owdha ilaahay wa ikhwaanuhumtaan waxaa weye mutadawey dunyada yamudiinahumna markaasi khabarkeeday noqonaysaa ah, ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala wa ikhwaanuhum ay ikhwaanu shayaadiini weye shayaadiinta walaalahoodow dha ilaahay wa ikhwaanuhum shayaadiinta walaalahoodow dha ilaahay yamudiina way u ziyaadinayaan buu dha ilaahay ah, waxaa weeye shayaadiintu waxaa weeye way u ziyaadinayaan hum ayagow dha ilaahay filqayi baayida ayay ziyaadinayaan wa ikhwaanuhum iyo mudiinahum weeye weedi waxay noqonaysaa shayaadiinta weeye wa ikhwaanuhum ay ikhwaanu shayaadiin weeye shayaadiinta walaalahooda oo kufaartaa weye iyo kusaqada xataa dadka kusaqada ikhwaanu shayaadiin weeye marka waxaa la ishaarayaa muraadkaani ixwaanka waxaweye waa kufaarta iyo kusaqadaa layidhi lamiirku marka wuxuu u noqonayaa shayaadiinta weeye wa ikhwaanuhum ay ikhwaanu shayaadiin weeye shayaadiinta walaalahooda oo waxaa weeye kufaarta ah wa ikhwaanuhum ee ikhwaanu shayaadiin weeye shayaadiinta walaalahooda dha ilahay oo kufaarta iyo fusaqadaba yemiduuna way ziyaadinayaan buu dha ilaahay yemiduuna way ziyaadinayaan shayaadiintaasoo dha ilaahay hum kufaarta dha ilaahay ee u ziyaadiya fusaqadaba filqayi baadi ayay ziyaadinayaan baadi u ziyaadinayaan sida da'diyadeeda ilaahay laa yakfiruuna ka gaabsan maayaan ka gaabsan maayaan baadilkaas iyo waxaa baadida ka gaabsan maayaan oo kaga reebtoomaayaan weye sida dadka mutaqiintaa shayaadiintu markay waswaasiyaan ay waxaa weeye waxaa suusanayaan ciqaabka aliyo sabawe oo markaas ay xaqa u arkaaya ugana laabanayaan baadilka ay xaqa ugu laabanayaan kuwan waxa weye horay sii jirayaan sida da'diyada laa yakfiruuna ilaahay ka gaabsan maayan oo kama joogayaan waidaa waktigii lam ta'tin aadan ula imaanin waxaa markaas loo laabanayaa khidaab oo kufaaru mako waidaa waktigii lam ta'tin aadan ula imaanin ahlumakowdha ilaahay biaayatan aayad aayad oo markaasi limaktaraxu weye aayadaha ayagu ay doonayaan ay dalbaayaan waidaa waktigii lam ta'tin aadan ula imaanin sayidka maxamed kaayo biaayatan aayad oo waxay doonayaan maxaa yeele waxay dhihi jireen casaa muusa ayaanu doonaynaa naaqatu saalixaan doonaynaa maa'idatu ciisa waxaas ay dhihi jireen marka haddaadan aayaddaas ayagu ay rabaan aadan ula imaanow dha ilaahay waxay leeyihiin lowla istabeytaha hallaa istabeytaa maa iska dayratid maxamedi ansha'taayo min qibali nafsika ma adoo iska samaysad lowla istabeytaha hallaa istabeytaa maa iska dayratid lowlaadaa markaas waa taxliiliyey hallaa istabeytaa maa iska dayratide adigu naftaada iska samaysad iska ikhtiraacad qul waxaa u tiraahowdha ilaahay inamaa in kaleeto maayana adtabiu anigu waxaan raacaya maakii waxaa ilaya la ii waxyoonaayo min rabbii xagga rabbiga laii waxyoonaayo ee waxa weeye anigu waxay ka ikhtiraacan maayo qul waxay u tiraahayba ilaahay inamaa in kaleeto maayana adtabiu anigu waxaan raacaya maakii waxaa ilaya la ii waxyoonaayo min rabbii xagga rabbiga laii waxyoonaayo walaylka lii weeye aniga iima sugnaanin an aatii min cindi nafsi weeye bishayn inaan nafteeda xaggeeda wax kala imaado oon anigu wax iska samaysto laftiisa geysataa haadaa midkaanayna ilaahay oo qur'aanka ahi basaa'iru xujayaalo weeye oo min rabbikum xagga rabiina ka aada mushrikiinow wahudan hanuun weeye waraxmati naxariis weeye liqoomin qoom hanuun iyo raxmadu ah qoomkaasoo yu'mina rumaynaayo haadaa midkaanowdha ilaahay oo qur-aanka ahi basaa'iru wowdha ilaahay aragtiinayaalo weeye xujad weeye oo min rabbikum xagga rabbigiinna ka ahaatayna ilaahay qur-aanku waxaa weeye waa xujo xag ilaahay ka timiday oo qofkii rumeeyane qur-aanku xuja uu noqonayaa qofkii rumey waayane xujatan caleyhi noqonayaa sida rasuulkeenu yidhi calayhi salaatuasalaam alqur'aanu xujatun laka ow calayka qur-aanku xujo ayuu kuu noqonaya waa kuu doodayaa qiyaamuhu aanu kuu shafeecaya adoo xujay kugu noqonaya waa ku dacweynaya wahudan hanuun weeye ilaahay subxaana wa waa hanuun oo baahida ayaa looga hanuunayaa waraxmatu naxariis weeye liqoomin qoom ayuu haniini raxmadu yahay qoomkaasoo yu'minuu rumaynayo haddana ilaahu wuxuu yihi qur-aanka ilaahay subxaana watacaala wuxuu dhahay qur-aanku waxaa weeye waa haniin waa raxmad weeye dee yahay dadka markaasi rumaynaayo qof ilaahay iyo rasuulkiisa rumaynaayo ayaa qur-aanku wax ku taraya oo asaga ayaa ku hanuunaayo isaga ayuu naxariisan yahay marka sidaas weeye qofaan waxaa weeye qur-aanka aan rumaynaynin waxaweye kuma hanuunaayo raxmadna u noqon maayo whudan waraxmatuna ilaahay naxariis weeye iyo qoomin ayaa si lagu khasisay qoomkaasoo yumina rumaynayo marka casharkeenu intaasuu soo yahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu bismi illaahi araxmaan raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol iyo afaraad oo suuratulacraaf ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay nimankii mushrikiinta ahay hadalladii xumaay ee rasuulka calayhi salaatusalaam ay dhahayeen ayaa ilaahay nooga soo waramay iyo sida rasuulka calayhi salaatusalaam ilaahay ku raji wuu u dhahay ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaalaa markaadan ula imaanin nimanka la yidhaahda ahlu mako aayad oo midda ayagu ay doonayaan ah waxay leeyihiin maad adigu iska samaysatid lowla ishtabaytahaa hallaa ishtabaytaa ay leeyihiin ma adigu min qabada naftaga ka samaysad ilaahay wuxuu idhi subxaanau watacaala waxaa u jiraadaa anigu waxaan raacayaa waxa la ii waxyoonaayo oo xagga rabbigay laygaga waxyoonaayo mana ii sugna inaan aayad anigu min cindi nafsii aan kala imaado oo anugu waxba iska samaysa maayo ilaahay markaas wuxuu tilmaamay qur-aanko wuxuu dhahay qur-aankaanu xujad waaye oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay haddana qur-aanku waa hanuun buu dha ilaahay raxmad weeye dadka mu'miniinta ahoo rumaynaaya ayuuna raxmad iyo hanuun uu yahay aayadda aynu meeshaan ka gelayno isla qur'aanka cadamadiisa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uga warramayaa qur-aankaas oo la doonaayo dadka mu'miniinta ahu inay tacdiimiyaan sida loo tacdiiminaayo ayaa ilaahay nooga warramayaa ilaahay wuxuu yidhi wa idaa waktigii quri'a alqur'aanu aanka la akrinaayo fastamicuu dhegaysta lahu qur-aanka dhegaysta wa ansituu aamusa oo hadalka ka aamusa lacallakum waxaad mudantihiinoo xaqiiqaha turxamuuna in laydiin naxariisanayo qur-aankan ilaahay subxaanau watacaala uu dhahay basaa'ir weeye waa hanuun waa raxmad uu dhahay ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala markii la akrinaayo dhegaysta ayuu dhahay ilaahay subxaanau watacaala aamus oo haddana kada hadalka ka aamusa oo warka joojiya mar haddii meesha qur-aan lagu akrinaayo in la aamuso ayaa layska dalbaayaa taasina waxay tusinaysaa qur-aanka cadamadiisa iyo ilaahay subxaanahu wa inuu qur-aanka meel sare ilaahay uu gaarsiiyey waidaa wafigii quri'a alqur'aanu qur'aanka la akrinaayow dhahay ilaahay fastamicuu lahu dhegaysta qur-aanka wa ansituu aamusow dha ilaahay ansituu canilkalaami hadalka ka aamusa weeye haddii arrintaa aad samaysaan lacallakum waxaa mudantihin oo xaqiiqahow dha ilaahay turxamuuna in laydiin naxariisanaayo qur-aanka marka haddii la dhegaysto oo la aamuso waxaa imaanaysa in laysu naxariisto ilaahay naxariista ayuu ballan qaaday marka hadda meesha waxaa imaanaysa qur-aankii haddaan la dhegaysanin oo lagu buuqo raxmad lama helaayo bal waxaa dhici karaysa cadho ilaahay inay meeshaas ka timaado marka hadda qur-aankan waxaa culummada qaar yidhaahdeen waxa ay ku soo degtay aayaddan oo looga warramayaa tarkulkalaami fi lkhudba weeye hadalka in laga tago khudbada marka la akrinaayo oo qur-aankan waxaa loola jeedaa hay dhaheen khudbada ayaa loola jeedaa khudbada in la aamustana waxaa weeye bacdu a'ima sida imaamu shaafici imaamu maaliki aan dhihi lahay waa waajib iyo qowlka qadiimka ah oo imaamunaa ashaafici e laakiin qowlka jadiidka ah oo imaamunaa ashaafici e waxa weeye insaafku waa sunno weeye kalaamkuna waa karaahi weeye a'immada kaleentoodna sidaas oo kaleentood ayagu waxay leeyihiin qaar waxay ka cabirayaan in la hadlaa xaaraam weeye qaar waxay leeyihiin maaragtaya waa iska mubaax warar badanoo saas ayaa jira marka hadda kalaamkan laga aamusaayo waa khudbadaa layidhi marka khudbada la akrinaayo hadda waxa qur-aan loogaga cabirana waxaa weeye yidhaahdeen liijtimaalihaa calayhi qur-aan ayay kulminaysaa oo khudbada waxa weeye qur-aan ayaa soo gelaya qur-aanku waxuu kamid yahay waxyaabaha markaasi layska doonaayo ayuu kamid yahay oo khudbada lagula imaanayo culammada qaarna waxay yidhaahdeen maya qur-aanka laftirkiisaa loola jeedaa weye mutlaqan weeye markii saas la yidhaahdo maxay noqonaysaa waxay yidhaahdeen fayaxrumu lkalaamu fii majlisi lqur'aani litaxliidi cala alqaari'i weye waxay yidhaahdeen waxaa xaaraam hadal in lagu hadlo mejliska qur-aanka lagu akrinaayo si waxaa weeye aan takhliid loo gelin oon macnaha wax laysagaga dheehin qofka qaari ah oo wax akrinaayo weye bal waxaa waajibaya ah in la aamuso lana dhegeysto weeye haddii waxaa weeye takhliid laga aamin ahaanayo oo qofkaan aan la khaldi karaynin xorma markaas ma jirtay dheheen labadaas qowl waxay ka mid yihiin afar qowl oo meeshaan ku jirta qowlka saddexaad waxaa weeye waxay ku soo degtaa layidhi taxriimu lkalaam fi salaa in kalaamka la xarimo marka salaadda lagu dhex jiro oo salaada markii lagu dhex jiro in la hadlo ayaa xaaraamaha loola jeedaa maxaa yeele hadda ka horna suuratulbaqaraan kusoo marna xadiis ahay xadiiskii sayd ibnu arqam waxaa la yidhi liannahum kaanuu yatakalamuuna fi salaa waagi hore oo satrulislaam salaada waa lagu hadli jiray markii aayadii xaafiduu cala asalawaati waasalaati alwusdaa wa lilaahi qaanitiin macnaha qaanitiintaasaa markaa saakitiin aa tafaasiirteeda kamid mid oo marka aayaddaasaa lagu reebay waa tii markaas uu dhahayey zayd ibnu arkam uu dhahayey oo hadda meeshan waxaa loola jeeda ha layidhi kalaam inuu xaaraam yahay salaada dhexdeeda oo qur-aankan salaada ayaa loola jeedaa haddii saas la yidhaahde qur-aanka isaga ee salaada iyadana qur-aan baa soo gelaya faatixadii baa qur-aan qowlka afaraad waxaa la yidhi waxayku soo degtaa la yidhi jahar oo laga tago bilqiraa'ati khalfal imaami weeye jahar laga tago oo lala jahro qiraa'ada lala jahro imaamka gadaashiisa oo waxaa la diidayaa imaamka markii qofka uu ma'muum yahay gadaashiisa inuu isagu waxaa weeye uu jahar la yimaado marka taas iyadana ma bannaano weeye karaahina weeye qofkana waxaa weeye sawaabu salaadkiisaa ku baaba'aya maxaa yeele hadda dad badanoo waxaad arkaysaa imaamka gadaashiisa markay ku dukanayaan qaylinayaad arkaysaa ama takbiirtay la jahraayaan ama qiraday la jahraayaan ama tasbiixday la jahraayaan waxbay uun la jahraayaan ama salaada markay niyeysanayaan xidhashadeeda ayay la qaylinayaanoo u sallii ay kor u dhigaayaan ay la qaylinayaan waxyaabaha soo kale looma baahna waxa weeye salaadu hadday tahay salaad jahriye ah imaamka keliya ayaa mawaalicda oo jahriyada ayaa la jahraaya wax kale asaga laftirkiisa inuu la jahra uma bannaana marka ma'muumna asaga salaaddu hadday jahriyo tahay iyo hadday sirriyo tahaba wax loo ogol yahay inuu la jahro qofka ma'muunka ah ma jirto waxaa loo baahan yahay salaada inaad naftaada aada maqashiiso ayaa loo baahan yahay sida hadda masaajid badan aad arkayso waxaad arkaysaa dadku masaajid masjidka dhanba inuu nin walbaba imaam uu yahaba camal oo waxa weeye waxa ka yeeraaya masaajidda oo laqadka ka yeeraayo waad yaabaysaa marka taas waxay ka mid tahay waxyaabaha shaydaanku dadka uu ku fidnaynayo wey waxaana dad badan dadka markaasi ahlulwaswaaska oo wixii ma dhihin bay isleeyihin markaasay la qaylinayaan waswaaskuna ka mid maahan acdaarta oo waxaa weeye la yska aqbalaayo ka mid maahan waswaasku acdaarta ka mid maahan fuqahada saasay isku raacsan yihiin marka qofku waswaaska shaydaanka waa inuu u gooyaa oo maaragtay ah waxaas ma dhihin hadduu yidhaahdo beentaa weye uu yidhaaho wixiisa iska sii wad saasuu shaydaanku uga haraya laakiin haddaad mar walba isleedahay waxaan ma sugna oo mar walba saas leedahay shaydaanku waa kugu sii xoogaysanayaa markaasaad heer aad waxba aada akhrisaad weynaysaa marka waxyaabahaas laqadka oo waxa weeye dadka mu'miniinta ahu imaamka gadaashiisa ay ka qayrinayaan wax loo baahan yahay maahan aayaddan ee waxyaabaha laysaga reebaayo aqwaasha oo laysaga reebaayo kalaamka ayaa maaragta taasaa ka mid ah laydhaha waa qowlka afaraad weeye tarku ljahri bilqiraa'ati khalfa alimaam ayaa ka mid ah taasaa layska reebaya maxaa yeele ma banaana mar haddaad ma'muum tahay waxaa weeye imaamka gadaashiisa inaad ka qaylisa maaha waxaa adugu kutusa istisnoodaanoo kale qofka hadduu muballiq uu yahay masalanba oo dadkiina aad i aad u bateen haddana isgaarsiin aan lahayn hadda isgaarsiin hadday jirto masalanba hadda waxyaabahan dambe oo casrigaa ah, sumaacada iyo la haysto oo dadka ay markaasi maqlaayaan imaamkii sawdkiisa ay maqlaayaan markaas laftirkeeda mubayoo looma baahno mubayaqa marka loo baahanya waxaa weeye markii imaamka wax dadkoo dhan ma'muumiinta uusan maqashii karin qiradiisa oo dadkii ay dhacayso inay qiradiisii maqli waayaan markaasaa muballiqyou laruuro yeelanayaa laakiin hadda wakhtigan hadda joogo badanaa la helaayo isgaarsiinta mubaliq looma baahno hadda dad baa hadda muballiqi weli iska sii wata ayadoo meeshii sawdka meel walba laga maqlaayo marka taas ayada laftirkeedu ma banaano maxaa yeele ma'muumka waa inuu macnaha uu saakid ahaadaa salaada waxaa weeye inaad naftaada maqashiisaa la doonaya qofka adiga geeskaaga ah inuusan kaa maqnaan rabaa haddii salaada markaasi jahar ah qofku ku dukado asagoon markaasi asagu jaharka iska lahayn masalanba ma'muum weeye ama salaadi jahriyada ahaydba maahanba oo salaadii lala sariisanaayo weeye qofkaa salaadiisa ajir heli maayo maxaa yeele karaahi hadday cibaado ku qunto waxaa mashhuurahoo la og yahay inay sawaabu sawaabu alcibaada ay baabi'iso qofka marka saas u qaylinaayo saaadiisa ajirka heli maayo ilaahay wuxuu yihi subxaanau watacaala waidaa waftigii quri alqur'aanu qur'aanka la akrinaayo fastamicuu lahu dhegaystow dheh ilaahay wa ansituu aamusa oo kalaamka ka aamusa lacallakum waxaad mudantihiin turxamuuna in laydiin naxariistay ayuu dh ilaahay wadkur xusow dha ilaahay rabbaka rabbigaaga xus fii nafsika naftaada ku xusow dha ilaahay ilaahay sisir xus weeye tadarucan xaal aa tahay kii isdulaynaaya wa khiifatan xaal aa tahay kii cabsanaaya wa duuna aljahri jahar ka soko ilaahay xusowdha ilaahay min alqowli qowlka xaggiisa lala jahro bilquduwi aroortiyowdha ilaahay iyo wal aasaali galabtii ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wadkur xusowdha ilaahay rabbaka rabbigaaga fii nafsika naftaada ku xus wadkur xusowdha ilaahay rabbaka rabbigaaga fii nafsika naftaada ku xus oo waxa weeye ilaahay subxaana wa markaad adiga kaliga aad tahay ee waxa weeye la tirayso weeye xuska ilaahay xusayso naftaada ku tirayso weeye tir ayaa la doonayaa in ilaahay subxana wa tacala markaad kaligaa tahay inaad tiraysato ayaa la rabaa ah, waxaase la yidhi wadkur rabbaka fii nafsika biayi nawcin min anwaaci dikri wey nooc kasta oo waxa weye dikriga anwaacdiisa kamida sida tasbiixda tahliisha ducada qiraa'at alqur'aanka iyo waxyaabahaas wixii kasoo hara shirkan waxaa weeyaase layidhi in lam yalzam calayhi lkasaraa layidhi haddii waxaa weeye siraysiga uu qofkaanu uu siraysanaayo wehsi aysan ka xasilayn waaye haddii laakiin wehsi ay ka xasilayso jahala waa la jahrayaa oo waxa weeye marka ilaahay uu leeyahay wadkur rabbaka fii nafsika naftaada ilaahay ku xus markii waxaa weeye aan wehsil aysan ka xasilayn waaye haddana nin qof dad tacliiminaya adan dhahayn markaad dad tacliiminayso adkaar aad meerinayso ama duca aad meerinayso amaad ducaynayso lagaa aaminayo markaas waa la jahraysaa si lagaaga maqlo weeye laakiin haddaa adiga kaligaa tahay wehsina meeshaas ay aynankaaga dhacinood ilaahay xusi karto adoon wehsanaynin oo kasal kugu dhacaynin waxa weeye waa inaad siraysataa weeye haddii laakiin wehsi ay kugu imaanayso oo haddii waxaa weeye hoos dikrigaa loo akriyo haddii la yidhaahdo kasal uu imaanaayo oo xarakadatan waxaa weeye jaharkan oo lala jahraayo waxaa weeye haddii oo markaasi ay kasalka baabi'inayso waa lala jahrayaa markaas diri lala jahrana hadda waxaa weeye waaridaad badan ayuu iska leeyahy waxaa ka mid a ah hadda talbiyadaa ka a ah. talbiyada nabiga calayhi salaatusalaam waa uu la jahri jiray marka hadda waxaa weeye talbiyada waxa loola jahraayo dadkaas faraha badane oo waxaa weeye wufuudda ahoo imaanayo ilaahay xaramkiisa oo tirada badanne waxaa weeye markii sawdkoodaas isku dhaco waxa weeye nisaad weyn bay ka helayaan laakiin haddii la yidhaahdo shacaar weynna waa ka daahiraa meesha haddii laakiin qof walba hoosta u dikriyo la yidhaahdo waxaa imaanaysa in meesha kasal u yimaado meeshaasaa laga qiyaastaa talabe anow dheh ilaahay subxaana watacaala xaal aa kii isdullaynaayo oo ilaahay markaa xusayso waxaa loo baahan yahay khuluuc iyo tadarruc ayaa loo baahan yahay inaad ilaahay isu jejegisaa loo baahan yahay iyo wakiifatanow dha ilaahay xaalaad tahay cabsanaya khawfan minhu weye adoo ilaahay subxaana watacaala ka baqaayo wey waxaa laga dhigi karaa laba mafcuul liajlina waa la dhigayaa oo waxaa la dhigi karaa talarucan ey liajli talaruc talaruc daraaddiisa iyo wakiifatan liajli khiifati weye cabsi daraaddeeda ama laba xaalaa laga dhiga mutalariciina khaa'isiina la yidhaahdo wa duuna aljahrina waxaa weeye wa fawqa siri sir wax ka sareeya ilaahay xus duuna aljahri jahrna maaragtay ka sokeeya min alqowli qowlka xaggiisa oo waxa weeye sir waxaan ahayn jahrna aan ahayn oo markaasi qasdan baynahumaa u dhexdhexaysa ilaahay xusow dheh ah, waa sidii hadda aan markaasi aan soo sheegayni wa duuna aljahri yow ilaahay jahr ka soko xus wadkur fii nafsika taasay ku tacalluqaysaa ay ku cadsantahan dhiilahay fii nafsikadaas ayay ku cadsantahay ilahi wuxuu ihi subxaanau watacaala wa fawqa siri sir ka hor sarana xus ilaahay duuna aljahri jahar ka soko min alqowli qowlka xaggiisa bilquduwi aroorsi ilaahay xusow dha ilaahay iyo wal aasaali galabtii ah, bilquduwi waxaa waaye laga bilaabo fajarka dhalashadiisa ilaa duluuci shamsi weeye wal aasaali jamca siin weeye casirka laga bilaabo ila alquruubaa la yidhaah labadan waqti hadda waxaa loo khasisaa layidhi dikriga alla markasaa layska doonayaahe waxaa layidhi lianna alinsaana yaquumu min anawma layidhi cinda alkadaas insaanku waxaa weeye hurdo ayuu kasoo kacayaa waktiga subaxdii ay tahay marka waxaa la dalbayaa saxiifadiisa waxa uga horeeya oo gala dikriga ilaahay inay noqoto waqtulaasalna waxaa weeye insaanku waxaa layidhi hurdo ayuu qaabilayaa hurdaduna waxa weeye akhulmawdu habeenaa soo socda mowd walaalkiis waayo hurdadu mowt ayay walaal u tahay hurdadu oo waxaa la yidhahdaa aku lmowt waxaa marka haboon inuu dikri ku shuqloomo khiifata an yamuuta weye isagoo markaasi ka baqaayo inuu dhinto fii nowmi hurdadiisaas oo ku dhinto oo markaasi waxa weeye lasoo bixiyo calaa maa maata caleyh waxuu ku dhintay maxaale nabigu waxau dhahay alayhi salaatusalaam qof walba waxaa lagu soo bixinayaa waxuu ku dhintay waxaa kaloo layidhi acmaashu waxaa weeye labadan wakti way koraysaa samaday koraysaa waxaa kaloo la sheegay salaad sunno ah ayaa labadan wakti ayaan bannaanayn oo karaya aalayi marka waxaa layska dalbayaa labadaas wakti in ilaahay la xuso si insaanku waktigiisa ula yicin maxaa yeele salaadda casir kabacdine sunno markaas salaad ma jirto oo salaad lama sunneeyo waxaa weeye bacda salaati subxina sidaas kale weeye walaa takun ha ahaanin owdha ilaahay min alkaafiliina kuwa kaafiliinta oo ilaahay subxaanahu wa dikrigiisa halmaansan ha ahaanin walaa takun ha ahaanow ilaahay min alkhaafiliina kuwa halmaansan dikri ilaahay mid kamid ahaanin dikriga ilaahay kaafil ha ka ahaanin buudhi ilaahay oo waxaa la rabaa dikriga ilaahay mar walba inuu lisaankaaga uu ka qoynaayo sidii nin saxaabiga uu dhahay rasuulka calayhi salaatusalaam uu ku yidhi ilaahay diintiisu waa igu badatay rasuul allow ii sheega uu dhahay shay aan qabsado wax walba haddii lay sheego khayrkoodii farahu ka batay markaasuu dhahay rasuulkeenna calayhi salaatsalaam laa yazaalu lisaanuka sabran min dikri illaahi tacaala carabkaagu yousan ka guulin in dikriga ilaahay ka qoyan yahay marka ilahay wuxuu idhi walaa takuna ahaanin ow dha ilaahay min alkaafiliina kuwa kaafiliinta oo ilaahay dikrigiisa halmaansan hanaqanin buu dha ilahay waa nabiga calayhi salaatsalaam kadhaafku laakiin muraadku kayrkiis weeye rasuulku calayhi salaatsalaam macsuum weeye dikriga ilaahayna marnaba halmaami maayo hiy aladiina kuwa cinda rabbika rabbigaaga agtiisa ahaadowdh ilaahay laa yastakbiruuna iska weynaysii maayaan can cibaadatii ilaahay cibaadadiisa iska weynaysii maayaan ina aladiina kuwa cinda rabbika rabbigaaga agtiisa ahaadowdha ilaahay laa yastakbiruuna iska weynaysii maayaan can cibaadatii ilaahay cibaadadiisa wayusabbixuunahu alla way nasahayaan oo alla waxay ka nasahayaan waxaan laayaq ahaynin Ah, kuwa ilaahay agtiisa aada maxaa loola jeedaa waa malaa'igta alayhi cindiyadaana waxaa weeye cindiyatu makaano weeye waa sharaf baa loola jeedaa iyo darajo ee makaan maahan oo ilaahay makaan uguma dhowa amase waxaa laga wadaa cinda cashi rabbika oo mulaas la soo qadaro rabbigaaga cashigiisa agtiisa ahaaday marka taas waxaa weeye cindiyadaasu waxay keenaysaa makaan marka cabsiga la yidhaha maxaa cabsigu makhluuq weeye marka aayaddan waxay daliil u tahay aayaddan baynu ka soo baxayni maxaa yeele dawaamu dikri haddii uu yahay baa layidhi da'bu man lam yajcal lahum calaa acmaalihim junna walaa naar faltakunuu kadalika weye bilowlaa weye dadka waxaa weeye acmaashooda waxaa weeye aanan loogaga yeelaynin jinno iyo naar midnaba hadday saas yihiin weeye idinkuna sidaasoo kala naqda weeye maxaa yeele malaa'igta ayagu macsuumiin weeye oo camalkooda naarna uga gaashaamo maayaan naar uga gaashaamo maayaan jannana waxaa weeye markaasi kuma dalbaayaan ayagu marka qoladii sidaaseed hadday saas yiinay ilaahay xusaayaan adinkuna sidaasoo kale naqda ayaa laga wada haliyi marka ilaahay wuxuu idhi ina aladiina kuwa cinda rabbika rabbigaaga agtiisa ahaaday laa yastakbiruuna iska weynaysii maayaan can cibaadatii ilaahay cibaadadiisa wayusabbixuunahu alla way nasahaayaan oo yunazihuunahu camaa laa yaliiqu bihi walahu walahu alle ayayna yasjuduuna u khuluucaayaan odha ilaahay walahu alle ayay yasjuduuna u khuluucaayaan yakhlacuunahu bilkhuluuci wey walcibaadati ilaahay way u khuluucaayaan cibaado ayay samaynaayaan adinkuna waxaa weeye mu'miniinow haddaa tihiin bani aadam fakunuu milahum ayagoo kala noqda weeye marka hadda sujuuddaan waa khuluuc ayaa lagu fasiray muraadku marka waxaa weeye mutlaqulcibaaday noqonaysaa cibaada mutlaqeedaa loola jeedaa ee sujuud kaliya khaas ku aan maxruufka ah sujuudka hadda waxaa loo khasisay baa la yidhi addoonku waxaa layidhi akrabu maa yakuunu lcabdu min rabbihi wahuwa saajidun waa sawrdhanamow alayhi salaatu wasalaam addoonku markuu rabbigiisa ugu dhow yahay raxaniista ilaahay waa markuu sujuudsan yahay marka hadda sajadaatu alqur'aan sajatu talaawada tii ugu horayso qur-aanka ayaa aayaddan aakhirkeeda ah weye oo lays amray cinda tilaawa markii la akriyo qof kasta oo waxaa weye qaari ah iyo kii maqlaba sajlisu talaawi inuu la yimaado meeshaan sunno weeye bismi illaahi araxmaan araxiim suuratu alanfaali qaniimooyinkii suuraddii lagu magacaabay madaniyatun madiinay ku soo degtay wa aayaatuhaa adhaaduna khamsun wa sabcuuna aayatan weeye todobaatan iyo shan aayadood weeye toddobaatan iyo lix waa la yidhahda toddobaatan iyo toddoba waa la yidhahdaa waxa weeye afar kun iyo todobaatan iyo sideed kelimaa layidhi suuraddaanu toban kun iyo sideetan iyo afar kelim xaraf weeyaa layidhi suuraddan toban kun iyo siddeetan iyo afar xaraf weeyaa layidhi suuraddan suuradda aynu meeshaan ka gelayna waxaa la yidhahda suuratu alamfaal ayaa la yidhahda waxaa weeye suuraddaas bilowgeeda yas'aluunaka can alanfaali anfaasha oo markaasi qanaa'im ah oo waxa weeye asxaabtu ay isku khilaafeen dagaalkii beder qofka la siinaayo ayaa suuraddii lagu magacaabay waxay ka mid tahay qaacidadii heeday min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caadati illaahi tacaala fii kitaabihi suuradda markaaynu meeshaan ka gelayno waxa weeye waa suuradii sideedaad oo qur-aanka ayaynu meeshaan ka gelaynaa markii laga soo bilaabay suurat alfaatixa waxaynu ka soo baxnay suuradihii dhaadheeraay ayaynu ka soo baxnay hadda marka waxaa weeye suuradihii ku xigay ayaanu maaragtay soo galnay suuraddan marka suuratul anfaal ayaa la yidhaahdaa waxaa weeye anfaashaas oo qanaa'imta loola jeedo ayaa looga warrami doonaa waa suurad madaniya waxay ka warramaysaa tashriicaad ayay ka warramaysaa waxyaaba la jideeyaayo oo markaasi mashruucaada ayaa suuraddan looga warrami doonaa suuradaha madanigaane sidaan horay u soo marnay waxay ka waramaan axkaam iyo tashbiicaaday ka waramaan marka suuraddaanu waa suurad madaniya qaar baa waxay yidhahdeen waidam kuru yamkuru bika ladiina aayaddaas ayaa maaragtay maki ay dhaheen laakiin ayaduna waxaa weeye waa madaniyaa laleeyihi sababtoo a ah rasuulka calayhi salatu salaam marka uu hijroodo kabacdii soo degtay dhammaanteed suuraddaanu waa madani weeye toba aayadood oo waid yamkuru bika ladiina oo markaasi bimaa kuntum tagfuruuna intii laga gaaraayo ayaa makiyaadahaa layidhi laakiin daciif weye ah, maa ka laazima ayaa layidhi min kownihaa fii shani ahli maka ah, annahaa nasalad biha weye bal waxaa kusoodesaa madiina leeyi maxaa yeele horey waataan u soo marnay wixii markaas nabigu intuu hijrooday qur-aanma hoos soo degay waxaa la yidhaahdaa xataa intuu jidka kusii jiray rasuulka calayhi salatusalaam ha soo degaane madani ayaa la dhahaa inta nabigu calayhi salaatusalaam maka uu joogay wixii soo degayne waxaa la yidhaha maki ayaa la dhahaa xataa ahlumakaba ha kusoo arlumakaba ha kusoo degaano eeda nabigu wixii hijrista ka dambeeyey waxaa la leeyahay madanigaa leeyahy suuraddaa marka waxaa waaye hijradii nabiga calayhi salaatusalaam ayay ka dambaysay bismillaahi raxmaan raxiim yas'aluunaka waxay kaa su'aalayaan buudha ilaahay saydka maxamedka haw can ilanfaali qaniimooyinkay kaa su'aalayaan bal waxaa u tidhaahdaa alanfaalu qaniimooyinku lilaahi alla ayay u sugnaadeen iyo warasuuli rasuulka ayay u sugnaadeen fattaqullaha alla ka cabsada mu'miniinow wa aslixuu hagaajiya daaka beynikum beynkiinna xaalada ah hagaajiya xaalada idiin dhexaysa wa adiicullaaha alla adeeca wa rasuulahu rasuulkiisana adeeca in kuntum haddaad ahaateen mu'minna kuwa rumaynaayo ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yas'aluunaka waxay kaa su'aalayaan waxaa nabiga calayhi salaatu salaam su-aalaya waa asxaabtiisa oo waxaa la yidhi lama ikhtalafa almuslimuuna fii khanaa'imi badrin aayaddan waxay soo degtay markay muslimiintu isku khilaafeen khaniimadii beder laga helay oo qaswadii ugu horaysa rasuulka calayhi salaatu salaam khasawaadkiisa oo sanadkii labaad oo hijrada ahaaday bisha ramadaanna ahaaday nimankii dhallinyarada ahay waxay yidhaahdeen hiya lanaa annaga ayaa iska leh li'annaa baasharna alqitaala maxaa yeele dagaalka annagaa la baashirnay oo cadowga annaga ayaa maaragtay eh, la baashirno faraha aan isi saarnay wa qaala shuyuukhu raggii odayaasha ahayna waxay yidhahdeen kunnaa rid'an lakum annagu waxaan idin haynay hogaal ceebis taxta raayaad bandiiradaha ayaa idin hoos joognay walow inkashaftum haddaad soo maaragtay jibi eh, laheedeen fi'tum ile annagaa noo soo laaba laheedeen falaa ta'sifiruu bihaa hanaga doorana yidhahdeen oo waxa weeye adinkoy isu doorina annagana hanaga doorana saasaa markaasa waxa weeye arrintaasaa laysku khilaafaaleeyey qaniimada qolada iska qaadanaysa iyo qolada kaleentood weeye maxaa yeele qaniimadaanu qaniimadkii ugu horraysay oo islaamka la helay ahayd mar hadday sidaas aheedane axkaamteedu wili markaasi ma xasilin saasaa marka waxaa weeye ra'yi ahaan markii arrintii laga fiishay ayaa laysugu khilaafayo odayaashii iyo dhallinyaradii saasay isugu khilaafeen baa layidhi oo annagaa iskale iyo markaasi waa naga dhexaysaa saasaa laysku qabta arrintuna hadda waxay tegi doontaa inay ka wada dhexayso intiba markaasi dagaalkaas oo xaagata weye marka hadda qaniimadan ilaahay subxaana watacaala annaga ayuu noo xalilay arrintaas markay dhacdayaa rasuulka ilaahay ogeysiyo wuxuu dhahay yas'aluunaka waxay kaa su su'aalayaan asxaabtaadu can ilanfaali qaniimooyinkay kaa su-aalayaan liman hiya yaa iskale weye yay u sugnaatay qul waxaa u tira hawdha ilaahay alamhaalu qaniimooyinku lilaahi alla ay u sugnaadeen iyo warasuuli rasuulka ilaahay rasuulkiisa askaa waxaa loola jeedaa yajcalaanihaa xaysu shaaa meeshay doonaan ayagaa yeelahay rasuulkeena calayhi salaatusalaam waa qeybiyey cala sawaa ayuu qaybiyey sida uu xaakim uu wariyey kitaabka mustadrak layidhaha xadiiska uu saxiix yeelay marka ilaahay wuxuu dhahay fattaqullaaha alla ka cabsada mu'miniinow wa aslixuu hagaajiya daata baynikum xaalada dhexdiina ah xaqiiqata maa baynakum xaqiiqada idin dhexaysa waxaa idin dhehaya xaqiiqadooda oo inaa isjeclaataan aad doodna iska daydaan maxaa yeele mu'miniinta xaqiiqo weyn baa u dhexaysa oo inay isjeclaadaan doodna iska daayaan ee in adduunye laysku qaqabto maaha adduunya mar haddii laysku qabtoo qofku adduunye jacayl uu galo oo qofka mu'minka ahay adduunye uu ku qabsado wuxuu noqonayaa qofaan xaqiiqada dadka mu'miniinta udhexaysa aan ogeyni ilahi wuxuu yidhi subxaanau watacaala wa adiicu llaha alla adeeca warasuulahu rasuulkiisana adeeca in kuntum haddaad ahaateen mu'mina kuwa mu'miniin ah marka casharkeenna intaasuu ku egyahay wallahu subxaanau watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu